bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna shaykhu صالح cbdالlah الcusaymi غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayna can andiran can abi qaawusa mawla cbdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wali waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lard yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usul almutuun khaasatan usul xadiid almustafa wa rasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabati ajmaciin liyafuuz bisacaati alcajil alaajil fahada huwa almajlis asaabic walarbacuun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna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 calayhi wasalam alansaariy ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wa abaa bakrin abaa bakar iyo wa cumara sayd cumar radia allahu canhuma allah ka raali noqdee kaanuu waxay ahaayeen intoodaba yaftatixuuna kuwa ku furfurta asalaata salaada bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu ba oo jarka ee ka hormartay xamdu ayaan la yidhi wa cala alxikaaya bilxamdi ayay ahayd laakiin bilxamdudaas waa cala alxikaaya bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ay ku bilaabi jireen qur-aanka faatixada ay ku bilaabi jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin zaada wuxuu ku kordhi fi riwaayati muslim muslim riwaayadiisa laa yadkuruuna ma sheegi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim magaca alleh bismi illaahi araxmaan ma ay sheegi jirin fii awali qira'atin akhrinta awalkeeda oo qur-aanka la akhrina walaa fii aakhiriha iyo qeybteeda dambeba marka koleyba waa noo iman doonta insha allahu tacala masaladan ku saabsan bisinka faatixada in laga hormariya iyo in kor loo dhiga inaan kor loo dhigin wixii ku saabsan waan ku jirnaa marka ninka anas ibn malik radi allahu taala arda fi lmuttafaqi calayhi wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu alay w slam abuu bakr iyo cumar radi allahu canhuma waxay ku furfuran jireen salaada bilxamd lilah rabbi alcaalamiin muslim wuxuu ku ma sheegi jirin bismi illahi raxmaan iraxiim qirada bilowgeeda iyo gebagabadeedaba koleyba sida culimmadu ay ku jamciyeen waa israarka waa in hoos loo dhigo saas ayaa lagu jamci weeyaan ilan riwaayaad iyo axaadiid kale ayaa kusoo aroortay bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ka xadiidi abu hurayra radi allahu tacala marka masaaisha fudfudud ama masaaisha farciga ah oo saxaabada nabigeena sal allah alay waslam ay laftirkoodii isku waafaqsaneen ama nimba si uu u fasirtay ay ka mid tahay oona laisku bidcaynaynin lisku khalad xukumaynin lagu kala haajiraynin lisku khilaafaynin lisku nacaynin lisku cawalcunaynin lisku dulminaynin masaaishan farciga weyaan xadiid laba boqol iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu taala anu arda nabi nabigeen wuxuu ka wary sal slm qaala nabigeen inuu yidhi man sallaa qofka tukada salaatan salaad oo lam yaqra uusan ku akhrini fiiha iyada salaad gudaheeda bium qur'aani suurati faatixa ama qur-aanka hooyadii fa hiya iyada khidaajun waa wax muxuu ahaa nuqsaan ah oo bar a ah weeyaan alaaan saddex jeer hayru tamaamin aanan dhammaystirnayn saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh wasalam qofkii faatixa aanan salaad ku akhrinin salaadiisi waa ma dhammaystirno oo waxaa weeyaan waa naqsaan nuqsaan iyo dhinaan ayaa ku jirta weyaan fa qiila waxaa loo yii abu hurayrat waxaa loo yidhi inaa annaga nakun waxaan ahanaa waraha alimaam imaam gadaashi faqaala wuxuu yidhi iqra' biha ku akhri faatixadii fii nafsika naftaada hoos aan u ahriso adig kor ha u qaadin hoos u ahriso fa innii aniga samictu waxaan maqlay rasuula rsulka ayaan ka maqlay sal l slm qul isagoo leh qaala allahu tacala alweyne wuxuu yidhi qasamtu waan qeybiyey asalaata salaada beynii aniga dhexdayda iyo wa beyni cabdii addoonkayga dhexdooda ayaan u qaybiyey beynii aniga dhexdayda iyo beyna cabdii addoonkayga ayaan u nisfayn laba qaybood qaybna addoonkayga ayaan siiyey qaybna anaa qaatay saasuu rabbigan le subxaana wa tacaala walicabdii addoonkaygan wuxuu iska leeyahay oon siinaya maa sa'ala waxa looxi weydiista faidaa qaala hadduu yidha addoonkii faidaa qaala cabdu adoonka haduu yidhahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhahda qaala allahu tacala weyne wuxuu leeyahay xamadanii cabdii addoonkay wuu mahadiyey wuu igu mahadnoqoy alxamdu mahad lilah weyne u rabbi alcaalamiina makhluuq dhan rabbigooda ahaa markuu qofka yidhahdo rabbi wuxuu leeyahay wuu imahday addoonkaygii waidaa qaala haduu yidha alraxmaan araxiim alraxmaani kii naxariis guud naxariista iyo alraxiim mid gooni naxariisto ama alraxmaani kii naxariista alraxiima naxariisto qaala allahu tacala weyn wuxuu dhihi anaa calaya cabdi addoonkaygu way ammaanay tii hore waa ii mahadiyey tan dambana uu i ammaanay waidaa qaala haduu yidhaha maaliki yowm iddiin markuu yidhaha qaala wuxuu leehay majadanii cabdii addoonkaygu wuu ii sharfay oo inaan sharaf leh ayuu qirtay maaliki yowmiddiin maalinta qiyaama allihii milkiyey maxaa yeelay maalinta ayada cid bulkiga boqortooyada la haystala ma arka laakiin maanta boqor hebel boqol hebel boqorad hebel halkaasaad maqlaysaa laakiin maalinta qiyaama rabbi wuxuu leey subxana wa tacaala liman ilmulku lyowm maanta yaa boqortooyo iskala jawaabtu waxay noqonaysaa lilaahi alwaaxid alqahaar allihii keligii ahaa oo ummadda dhanba sanka ka duray allah isaga ah ayaa boqortooye ay u sugnaatay maanta weeyaan marka maaliki yowmiddiin yani yatafaradu bilmulki walaa axad yaddaci lmulka fii dalika alyowm maalinta ayada cid kale oo sheeganaysa boqortooye oonan anla ahayn lama arka way qof walba nafsii naftii halkaasuu muxuu ahaa jiir noqonaya in sax tacbiir waayahay wa qaala marata wuxuu yidhi fawada wuu ii bandhigay ilaya aniga cabdi addoonkayga yacni anuu ii bandhigay muxuu arrintiisa weeyaan waidaa qaala markuu yidhah iyaaka adiga um baan rabbiyow nacbudu ku caabudayna wa iyaaka adiga um rabbiyow nastaciinu kaa dalbayna qaala wuxuu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala haadaa arrinka asaga ah caabuditaanka ii kaalma dalbitaanka oo adoonkayga sheegay baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna cabdi addoonkayga noo dhexaysa aniga addoonkayga noo dhexaysa weli cabdi addoonkaygan xuskala maa sala wuxuu weydiistay oo isticaanada iyo kaalmada uga dalbay wuu leeyahay weeyaan faidaa qaala goortuu yidha ihdinaan hanuuni asiraat jid almustaqiim ee toosan siraat aladiina kuwii jidkooda ancamta aad u nicmaysa calayhim dushooda hayri almaqduubi kuwa loo carooday aanan ahayn calayhim dushooda waladaaliina kuwa muxuu ahaa baadiyoobayna aanan ahayn yahuuddii nasaarada weeyaane kuwaas jidkeeda markuu mari yihi addoonka qaala wuxuu le rabbiga subxana watacaala rabbi wuxuu dhihi wa watacaala hada arrinkaas licabdii addoonkayga arrinkaas ayuu iska leeyahay walicabdii addoonkaygana maasala wixii weydiisa ayuu leeyahay in waxaa weya jidka toosan aan ku toosiyo oon ku hanuuniyo kuwii la hanuuniy jidkoodii loo nicmay jidkoodii oonan yahuudi loo carooday oo ayagoo cilmi la aanan camal falin iyo nasaaradii muxuu ahaa baadiyoobay oo ayagoo cilmi aan lahayn camal falay ya kuwii waxaa weeye yahuudda ayagoo cilmi lahay camal ka tageen nasaaradina ayagoon cilmi lahayn ay camal olana waa loo carooday qolna waa baadiyoobeen labada jidkooda kuwa jidka toosnaa kuwa maray adoonkayga mxuu ahaa maadaama u weydiisay wix ayaga waan siiyey ayuu rabbigan le subxana watacala marka nicmada weyn oo ilahna subxana watacaala in toban iyo toddoba jeer aan leenahay ihdina asiraata almustaqiim iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina anamta calayhim hayr almaqduubi calayhim wala kadibna rabbi uu leeyahay hada licabdi walicabdi ma sa'al majadanii cabdi xamadanii cabdi anaa alaya cabdi ya yani fawada ilaya cabdi u rabbi subxana wa tacala markaan la hadalno oon kalaamkiis kula hadalno asna uu rabbi noo jawaaba subxana wa tacaala nicmadaas ayaa heli kara oonan qof muminkaa qofka ahlu salaadka aan ahayn hadda beriha waad aragteen salaaddii waxay u baahan tahay in kambeen loo qaado marba waxbaa u baahan in yacni loo dhaqaaqo oo muxuu ahaa laga shaqeeyo hadda waxaan soo maray markaan salaaddii usoo soconnay ragcadii hore way dhaaftay marka masaajidka eydkana dad aad u tiro badan oo rag iyo dumarbala oo abadan salaad ay aan loo aadimin oo quruxda iyo nicmada iyo ilaahay subxana wa tacaala siduu u galay oo wanaagga la siiye aad la yaabaysa oo qaar iska ganacsanaan qaar iska shaahayaan qaar iska fadhiyaan iska baraadlaan qaar iska qoslayaan habay yaraatee wax aan muxuu ahaa aanba loo adimin ayaan kusoo maray halkan waxaad garanaysaan marka inaan dib u noqosho badan aan ku jirno xaaladeena khatar in ay in loo baahan yahay in dadkii gurmad la galo ummadda in la baraarujiyey masaajidihii muxaadaraadka aan laga yeeraynin idaacadihii tviyadii afraaddii iyo dadkii laftirkoodii xaafadihii meel walba maxaa yeele arrintan ay sidaa ku socoto oo dadkaas dhallinyarada oo da'yarta gabar iyo wiilal waxay noqdaanba halkaa iska fadhiyo iska barxan odayaashii wax odayahoo meel fadhiyo sooma marin fadle hormayna <laughs> way cabsadeenoo waxay is yiraheen soo dhowe <laughs> laakiin malakomowdka mid yar iyo mid weyn kalama yaqaana intaad nin weyn oo da' weyn jooga dhalinyaro imisaa la dafay ood garanaysaan hadal ma laha marka waxaa weeyaan dhalinyaradii halkaasay iska saban yihiin arrintaas marka waxay u baahanaysaa weliba waa kuwa masjid ku dhegnaa bal ka soo qaada marka kuwa masjid usan dhoweyn oo qiilba haystaanoo meelaan ku tukana ma haysano iyo weyse qabna iyo kubadaan joognaa iyo meel lagu ciyaaraan joognaa iyo kuwala waad marka xaaladaas waa xaalad keensanaysa in ummaddii lisu bahaysto nabigeena sala allahu alay waslm markii la weydiiyey diintan markii yani burburinteeda iyo baaba-eeda u horey lawayn doona wuxuu yidhi alxukmu waa xukunkii xukunkii weyaan oo xukun kitaab qur-aanka lasku xukumay in la waayo shayga u dambeeyana waa salaadii suu nabigeen cadi sal ala slam marka salaadii had laisugu soo galay haddii dad dayara oo nicmaysan oon jirhaneen oo caafimaad qaba oo amni qaba oo ilaahay uu nicmay subxana watacala markaad aragtay nicmadiia kaday raggi waa la iska fadhiya baraadla-aan haddii ay salaada ka tageen marka waxad umalayaysaan oo culimadii ay joogaan odayaashii ay jogaan akhyaartii ay joogaan weliba ay muslimiinta bartamahoodii ma ahan meel gaale iyo ma aha muslimiintii xaafadii muslimiinta bartamihii inta waa dukaan somaali inta waa maqaayad somaali inta waa farmasho somaali inta waa hawen kowaan somaali waa ummaddii muslimiintii oo salaadda u wada socotay marka arrintaas waa arrin u baahan in laga shaqeeyo nicmadanna dadka inay ka qadaan waa khalad annagana muxuu aan ku fiirsanno xadiid kun laba boqol iyo sagaalaad can jaabir bn cabdillah waxa lagu radi allahu tacala anhuma qala wuxu uhi jaabir kunnaa waxaan ahnay fi duhri salaada duhr iyo walcasri salaada casr khalfa alimaami imaam gadaashii markaan ku sugnay fi rakcatayn labada rakca aluulayayn ee hore bifaatixati alkitaabi kuna waaan ku noqday naqra'u kuwa akhriya fi duhri salaada duhur iyo walcasri salaada casr khalfa alimaami imaamka daashii fi rakcatayni labada ragca aluulayeyn ee hore bifaatixati alkitab ayaan akhrin jirnay iwa suuratin bifaatixati alkitaab ayaan akhrin jirnay iwa suuratin suurad ayaan akhrin jirnay suurada waxay ku cadfan tahay muxuu ahaa bifaatixa ayay ku cadfanta weyaan oo maksuur nacam wa fi ukhriyeyn labada dambana bifaatix alkitaab faatixada waan akhrin jirnay xadiidkaas waxaa soo saaray ibnu maaja waana صaيix laakiin wuxuu ku mowquuf ku yahay ninka ljabi bn cabdilah xadiidkan oo kale axaadiistan waa axaadiista culama musطala xadiid ama culama culum اxadiid ay yidhaahdaan maa lahu xukm الrafci maxaa yeelay kuna saasaan ahaan jirin markuu yidhahdo oo nabigan la jooga ala sl slam nabigu arki jiray ala sl slam wuuna taqriiriyey marka waa axaadiis taqriiriga ahayd marka waxay yidhahdaan waxyaabaha uusan qaala rasuul lah sal sl saxaabiga uusan dhihin laakiin xukunka inuu nabigeenna yidhi lah ay kamid mid tahay weyaan maa la xukmu rafci inkastoo mawquuf uu yahay daahir ahaan iyo muuqaal ahaan kore baabljahri kor in loo qaado aqrinta markii salaada lagu jira iwalisraar hoosudhiga fi salaad salaad gudaheeda ayuu baabkan u baab maxaa kor loo qaadi maxaana hoos loo dhigi salaad marka lagu jiro xadiid kun laba boqol iyo tobanaad can ibn cabaas radi allahu taala anuma qal cbdillahi bin cabaas qara'a wuxuu akhriyey oo kor uu qaaday fii umira wixii la faray inuu kor u qaado ayuu nabigeena kor u qaaday calayhi salatu slam oo qiirada ka o wasakata wuu ka aamusay ama hoos buu udhigtay fii ma umira wixii la faray nabigeena calai slat slaam inuu hoos udhigtana mxuu hoos buu udhigtay sukuudku waa hoos udhigitaan wamaa kaana rabbuka rabbigaana ma ahan nasiyan mid hilmaamay oo addoonkiis inuu usheega nabigiis u sheega hilmaamay ma ahaanin ama aanba ogeyn wuxuu nabiga samaynaya ma ahayn rabbigan subxana wa tacaala waxaasha wakala markaas wuxuu ahriyay qowluhu tacaala laqad kaana waxaa idin sugnaaday uswatun dayaasho xasanatan ee suuban nabigeenna calayi sl slam waa jiray salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sida anoo tukanaada aragteen u tukada buhari xadii soo saaray weyaan xadid kun laba boqol iyo malik ibni anas imam daar ilhijra raximahullah can naafic mawla cabdillahi bni cumar radi allahu tacala wa raximahu ana cabdillahi bni cumar radia allahu anhuma kaana wuxuu cbdillahi bni cumar idaa faatathu haddii ay ka tagto ay idaa faatahu shayun shay oo min asalaati salaada ka mid a ah. maca alimaam imaamka isagoo la jir hadduu shay ka taga oo rakca ama laba rakca waxur ay ka tagaan fii maa oo jahara uu kor u qaaday fiihi isaga muxuu aha gudihiisa alimaam imaamka bilqira'ati ah, qur-aanka akhrinta annahu cabdullahi bin cumar idaa sallama goortuu salaam naqsado alimaamu imaamka qaama uu istaagi jiray cabdullahi uu istaagi jiray ibn cumar uu istaagi jiray fa qara'a kadibna wuxuu akhrin jiray linafsihi naftiisa maa yaqdii wuxuu soo qadayna uu ka tagay wajahara codkal kor buu qaadi jiray cabdullahi imaamkii ayaa hortii salaada galay kadibna salaadii jahriyadii way dhaaftay markay jahriyada dhaafto markuu eh, intii dambe ama wixii uu ka tagay markuu kor u qaada markuu cafwan eh, soo qadayna ood istaaga ood salaadii taamyeela dhammaystira imaamku wuxuu kor u qaaday kor buu qaadi jiray dariiqaas iyo dhaqankaas waxaa lahan jiray cabdullahi bn cumar radia allahu tacaala canhu wa radya can abiihi cumar radia allahu tacaala canhum waayahay braani ayaa soo saaray fi mucjam اkabiir waana isnaaduhu صaxiix weyaan baab tamiin aamiin in la yidhahdo ayuu baabkan u baabiy xadid kun laba boqol toban iyo labaad iyo fadliga amiinta ay leedahay can abi hurayrata anhu radi allahu ta an arda ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi idaa amana hadduu aamiin imaamka aamiin hadduu yidhahdo faaminuu adinkan aamiin dhaha fa inahu maxaa yeelay man waafaqa qofku u waafaqo u haleelo uu muxuu ahaa la kulma ta'miinuhu ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadam wixu hormar min dembi dembigiis ka mid ah wa qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi maxamed ibnu shihaab zuhri awala man dawna xadiid nabowi wa kaana rasul nabiga al sl sl qol mid yihahda aamiin ayuu nabigan dhihi jiray alai sl slam buhari aso sary muslim xadiidka marka aamiintan annaga hadda aan wax iska sahlan u haysano markuu imaamka aamiin yidhaahdo aamiintaas waxaa la aamiinsani malaaigti adigana aamiintiyaa lagaa rabaa haddii aamiinteenni tii malagta ay iswaafaqaan qofka dembigiiso dhan laafiya waa nicmo aad weyn ilahay unasi subxana wa tacaala xadid kun laba boqol toban iyo saddexaad qolyahan la yidhaahdo axnaafta xanafiyada sida walaalyahan bakistan iyo hindida iyo ragga la midka ah masaajidooda weliba ragga axnaafta khaasatan ahluxadiidka ma axnaafta haddii ay kun yihiin iyo malaayin yihiin haddii imaamka uu muxuu ahaa waladaalin yihahda imaamna amiin ma dhaha iyagan amiin ma dhahan shibwa markaasa waxaa weeyaan haddii aad adigoon ogaan meesha tagta ood aamiin tiraha nin waxaad noqonaysa shaad aho indhaha taaga indhaha taagi wey muxuu ahaa waad yaabi waad nexi waa la yaab waxyaabaha qisooyinka cajiibka oo la sheega waxaa ka mid ah laba nin oo culamaa alhind oo rag ahlixadiid mid ahlixadiida iyo mid xanafi ahlixadiidka waa ragga sunnada ku dhegan oo amiintaas iyo wixi un mxu sunnada waafaqsanaa ragga axnaaftana waa rag iska fuqaha aho kitaabkii waqiila waqaala waaladharu waalmashhuuru baabkaas un muxuu ahaa baabkooda u yahay dadka ayaga noocaas ah oo taqriiban nusuustaas ee alfaadaas ay aimada dejiyeen iyo raggi kadambe muxuu ahaa madaahibta taqciidiyeen oo qawaacid u sameeyey oo mutuunta u sameeyey matanyaalka yaryar raggaas ariiq ay mareen waxaan ma marayaan xataa haddii uu nas halkan yeelo marka nin marka xanafi ah nin xanafi ah ayaa waxaa weeyaan yimid waxaa loo imaadayaa nin ahlxadii may nin ahlxadiia nin xanafi soo booqday markuu soo booqday salaad marka waxaa la joogaa salaad waxaa la joogaa marka jahri ah oo amiin xilli la dhahaya nimankan axnaaftana marka amiin ma dhahan ahluxadiidkan amiin ay leeyihiin ninka sheekha ah oo ahluxadiidka marka waxaa la socda raggiisi raggiisii dhalinyaradii isaga muxuu ahaa xertiisa aa la socdo ninkaana xertiisiyaa joogta ninkii marka waxaad ku yidhi xertiisii sheekhii socday o ahluxadiidkahay waxaanu tegi doonaa nin sheekh hebel oad ogsoon cilmigiisa iyo wanaaggiisa iyo khayrkiisa laakiin aamiinta ayaga dee baabkooda uma qorna sidaa darteed si aanan dadka u khilaafin oon shaad u noqonin aamiin ha dhihina hala aamuso oo dadkaasun hala raaca sheekhina inuu shiikhu soo booqana waa ogsoon yahay xortii wuxuu ku yidhi waxad yeelaysaan sheekh hebel ayaa noo imaanaya sheekh hebel oo taqaan alxadiida aamiin ayay ay qabaan waa taqaanaane si aanan xaraj iyo culays u gelin oon u ixtiraano aamiin hala dhaha wa garateen waa la isdaba maray soo ma jeed kadibna salaadiyaa la galay marka hayr اlmaqduubi calayhim waladaaliin marka la yidhi raggii ahlu xadiidka ahaa shib hal cid dhawaaqdayba lama arka raggii axnaafta ahayna aamiin weligeed ba aan meesha ka dhicin ay ka sii dayeen marka mararka qaar runtii yani fiqigaas arka iyo qiimahaas dadkaas meesha ay ragga gaareen arka iyo yacnii walaalnimada iyo ummadda inay kelimadeed mid ahaato say ugu dadaalayaan raggaas bal arka waxaanad aragteen oo iswada hertina ah oo imtixaanka ahoo masaaisha weyn oo caqiidada iyo ku saabsan nacam laakiin ad ayada laftirkeeda waxaa weeyaan markii liskhilaaa sida edab lisu khilaafa yacni rabbiga subxaana wa tacala fircawn ad garanaysaa ilaahay ogsoonyi inuusan hanuunayn ayaa laleeyahay faqulaa lahu qowlan layinan lacala yatadakar oo yakhsha annagana waxaa weeyaan mas'alo yar oo farciya ah. ayaa waxaad arkaysaa layaab hadda tusaale ahaan waxyaabaha layaabka loo dhaca masaaisha eh, bisha aragteeda iyo aragtilaaanteeda waxaad u malaynaysaa in caqiide laisku diri masaladan masale qadiim oo saxaabada nabigeena sal slm cbdullahi bin cabaas min xadiid qurayb iyo raggii ay muxua ah isku qabteenay ahayd likulli baladin ru'yatum oo qadiim ah oo la yaqaano dadkan waxaad arkaysaa lisxiijina oo muxaadar laga dhiga oo laba nin oo weliba culamo weyno oo raggii muxuu ahaa maanta lagu badayanaya nina saas waa uu leeyahay oo ubarta ay ka da-aysa wax iska imtixaan waxaasoo kale runtii waxyaabaha ummadda kale dila weeyaan ummadda kala dilawa marka alcumuum masaaishaas noocaas marka in aad iyo aad loogu baraarugo dadkana waxaa weeyaan aaminta sunada nabigeenna waa lamaro waa loo bahanya lakin waxyaabaha farci marba hadaa yihiin nacam sunada lagu camal falaya laakin waa in la eega haddii waxaan asal a yihiin ama nas cad oo meel looga leexana ayna jirin umashi yeella waa baab kale taas xitaa marka iyada laftirkeedu qofka khilaafaysa walaalnimadii islaamnimadii iyo muxuu ahaa ixtiraamka iyo qiimihiisa ma beelaayo inuu ku khilaafay ila adiga ilahaygiisa ma tihid nabigiisana ma tihid adigana mxuu ahaa jannan uma hays naar uma haysid marka baabkaas waa baab u baahan runta aad in looga mxu dadaalo waayahay xadiid kun laba boqol iyo toban iyo saddexaad can waa'il bn xujr waxaa la weri radi allahu ta anu qal waa'il bn xujr qaala rasul uu yh sal slm idaa qaraa kaana rasu rasulka wuxuu ahayn ida calayhi salaatu salaam idaa qara'a goortuu qur-aanka akhriyo ama uu mxuu ahaa salaada faatixa akhriya walaaliin idaa qara goortuu akhriyada cafwan walaaliin markuu akhriyo qaala nabigan wuxuu dhihi jiray salatu salaam aamiin aamiin ayuu dhihi jiray bimacnaa rabbi istajib rabbiyow naga iga ajiib ama naga ajiib weyaan warafaca biha sawtahu codkiis aamiin ayuu dhihi jiray nabigan horaan u sheegnay aamiin ma ya taas ayada macno kale walaa aamiin albeyt alxaram ay noqonaysaa laakin tan waxaa weyaan aamiin saas saas weyaan laakiin midaan aamiin ah marka baab kale noqonaysaa marka istaajiib meesha ma taalle qasad waa inkastoo dee muxuu ahaa qofka laa yukalaf aw laa tukalaf nafs ila bima tastatic wamaa tacrifu dadkii saas ku dhaqmi jiray dabcan aqoonlaan ogeynays ilaahayna qalbigooda u ogsoon yah carabkooda ogsoon yah laakiin asal ahaan aamiin weyaan ee ma ahan aamiin maaha naam naam adadihadaysa sida tusaale ahaan annaga de aaminta wadankeen xaramkaan tagna xaramka waa laga dhahaa wadankeenna waa laga dhahaa markii un tabliiqi meelaha ninka aad oo oo qolyaha u taga muxuu ahaa bakistaanta nin tuurla si u socod saga yaqaan siduu yeelasa yaqaan nacam waayahay abu daawuud tirmidi ibnu maajah iyo daarimi ayaa soo saaray weyaan walafdu tirmidi wamada biha sawtahu sawt codkiis ayuu kor u qaaday weyaan xadiidka waa xadiid saxiixa baabu lqiraa'ati rin la akriy fi salaati subi salaad suba maxaa la akrini salaad subax maxaa la akrinaya ma baqara la akrini maqluuqla la akrini maxaa la akrini xadiidka kun laba boqol toban iyo afaraad an abi hurayrata radi allahu taala arda cabdiraxman sakri dowsi rawiyat islaam ana rasula rasulka sal slam qara wuxuu akhriyey fii rakcati alfajri salaada fajr labadii rakca wuxuu nabigan ku akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun iyo waqul huwa allahu axad waa ragcadee marka labada rakca waa labada rakcoo salaada fajr ka horraysa ma ahan kuwii faradka ah maaha waa kuwii sunnada aha nabigeena ala sl uu ka jeclaa min adunya wamaa fiiha adduunka iyo ku sugan uu ka jeclaa way nabigena ala sl slam kun laba boqol ibn cabas waxaa lg radi allahu taala anuma qal wuxu abdullahi bin cabbaas kaana rasulla nabiga wuxu sal l slm yaqra'u mid akhriya fii rakcatay alfajri labada rakco wuxuu akhrin jiray quuluu aamana billahi wamaa unzila ilayna suurat albaqara aakhirkeeda ayuu ahrin jiray iyo walatii tii ayuu ahrin jiray fii ali cimraan tacaalow qul ya ahli kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain bayna wa baynakum an laa nacbudu allah ayaadkaasuu nabigeen akhrin jiray sala alayhi waali wasalam xadiidku laba boqol toban iyo lixaad can cuqbat bni camir waxaa lagu radi taala arda annahu cuqba bni camir sa'ala nabiya nabigeen ayuu weydiiyey calayhi salatu slam can ilmacwadatayni labada muxuu ahaa lagu amaba alla lagu magangalo macwadataynka waa suurat nnaas iyo suurat alfalaq labada weeyaan nacam ayuu wax ka weydiiyey qaala cuqbat wuxuu fa amanaa bihima waxaa imaam nooga noqday rasullah rasulka sal slam fii salaati alfajri salaada fajr ayuu maalin maalmaha ka mid a ah. midna rabilfalq ayuu akhriyey midna birabinaas ayuu nabigeena akhriy alai sl slam waa dhici jirtay arrintayda waa dhici jirtay waa yahay xadiidka nasaa-i aso sar xadis saxiixa laakiin asal ahaan suurat alfajri salaat alfajriga haaliban salaada waa la dheereeya xadid kun laba boqol toban lixaad can mucaadi bni cabdillahi aljuhani waxaa la wariyey raximah llah ana rajula nin oo min juhaynata ahbar wuxuu sheegay anahu ninka isaga ah rejuhayna saxaabiga ah samica nabiya nabiga inuu ka maqlay sal slm yaqra'u isaga akhrinan fi subxi salaad subax ida zulzilat اlardu zilzaalaha asagoo ahrinaya inuu arkay fi rakcatayni labada rakcba kilayhima labadaba fi rakcatayn labada rakca kilayhima labadaba inuu muxuu ahaa ku akhriyey falaa adri ma ogi annasiya rasulla nabiga inuu hilmaamay am qara'a dalika camdan inuu kasoo akhriyay ani ma aqaan maalin maalmaha ka mid masjidkeena muxuu ahaa imaamka ayuu ku dejiyey inuu mxuu ahaa suura zalzala laba jeer ku dujiyey laba sano ka hor taqriban ama sanadii bar ka hore raggiis joog waa yaqaanaan xusuustaan maalintayd waa la yaab masaajidkii waa guuxay nabigeena uu sameeyey alai sla slam marka waxaa weeyaan mararka qaar haddii aad aragtaan aimada waxyaaba iyagoo samaynan hala yaabina ninka imaamka ah maakhad ayuu leeyahay qaaliban qof markuu imaam noqoni waxyaabahan ay imaamada ku saabsan iyo aad buu akhrinaya oo de waa la daba joogaa mogta waa mas-uul alimaamu daamin waati nabig al sl slam imaamka isaga ayaa waxaa weeyaan ummaddan mas-uulka ah wixii salaadooda hadduu hadlay asay u taallaa isaga ayaa waxaa weeyaan waardiyeah nacam baab xadiidkaas abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiid xasan weyaan baabu qiraa'ati akhrin la ahriy fi duhri salaada duhri walcasri maxaa la ahrina ayaga suuradahe la ahrinaya ama intee la ekaysiini ma la gaabin ma la dheerayni xadid kun laba boqol toban sideedaad can abi qataadata waxaa la wariyey qala wuxu abu qataada kaana nabiyu nabiga muxamed sal slm yaqra'u mid akhriy fi rakcatayn laba rakca aluulayeyn ee hore min salaati duhri salaada duhur bifaatixati alkitaabi suuraة اfaatix uu akhrin jiray iyo wa suuratain laba suuradood uu akhrin jiray nabigeena ala sl rakcada koobaad suurad tan labaadna suurad yuawilu wuxuu nabiga dheerayn jiray fi اuulaa rakcada hore ayuu dheerayn jiray wayuqasiru fi اaaniya suurad mxuu ahaa aayad eh, eh, rakcada labaadna wuu gaabin jiray nabigeena wayusmicu nabiga dadku uu maqashin jiray alaayata ayadan axyaana mar iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin marmarko saas yani inaad kor u yarqaado wuu samayn jira nabigeena ala sl slam o wayasmicu wuu maqashan jira nabiga saxaabadii alaayata ayad axyaanan mararka qaar wa kaana wuxuu yaqra'u mid ahriya fi lcasr salaada casr bifaatixati alkitaabi suurat alfaatixa iyo suuratayn laba suura wa kaana wuxuu ahay nabigeena calayhi sala slam yutawilu mid dheeray filulaa rakcada hore hore wa kaana waxaa yutawilu mid dheeray fi rakcati aluulaa laba jeer miyay kusoo noqotay wa kaana wuxua yuawilu mid dheeray fi luulaa tan hore wa kaana car weyaan tan dambana waa salaada eh, fajr weyaan wa kaana nabigan wa sal slm yutawilu mid dheereeya fi rakcati l rakcada koobaad oo min salaat subx salaad subaxa wa yuqasiru wuxuu gaabin jiray nabigeena fi aaniyati rakcada labaadna u gaabin jiray buhari muslim ay xadidka soo saaray can jaabir bni cabdillah xadidkun laba boqol toban iyo sagaal weyaan can jaabir bni samrat waxaa laga ama radia taala arda ana rasul rasul sal l slm kana nabigan wuxuu yaqra'u mid akhriya fi duhri salaada duhur i walcasr salaada casr bisamaai waariq wasamai waariq ayuu ahrin jiray iyo wsamaai daat اlburuuj ayuu nabigeen akhrin jiray calayhi salaa slam labada rakci wanaxwihima wixii la to ah oo min asuwar suuradaha oo ah. ayada muxuu ah, aad aan ugu fogeyn inta suuradaha jira ayuu nabigeen akhrin jiray abu daawuud tirmidi nisaai bndarimi ayaa soo saari xadiidku xadiid xasan saxiix weeyaan baabu lqira'at fi lmaqrib salaada maqrib maxaa la akhrini xadiid kun laba boqol iyo labaatanaad an ibn cabaas waxaa radi allahu tacala anhuma anahu cabdullahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas ina uma gabadha iyo saxaabiyadda faadisha ah oo qiimaha badan oo la yar umulfadli way maqashay wa huwa cabdullahi bni cabaasna yaqra'u isagoo akhrina wاlmursalaati curfan falcasifaati casfa wاnasharaati nashra suuradda isagoo akhrina ayay maqashay faqaalat waxay tihi yaa bunaya wiilkayo baan ku dhaartaye waa hooyadii wallaahi baan ku dhaartee laqad dakartanii laqad dakaratnii waxaa qoran laqad dakartanii waxaad igu xasuusisay biqira'atika akhrintaada haadihi suurata suuraddan oo mursalaad adoo aad akhriso waxaad igu xasuusisay inaha iyada kaanat waxay inaha iyada suuraddaas la aakhiru maa samictu waxaan maqlay wixii ugu dambeeyey ama aayad aan maqla aayad ugu dambaysay ama suurad aan maqla suurad ugu dambaysay min rasuulilah aan ka maqla sal slam ayay ahayd yaqra'u isaga ku akhrinaa biha iyada fi lmaqribi salaada maqrib saasay leedahay radi allahu taala ardaha xadiidkun laba boqol labaatan iyo koobaad marka nabigeena ala sl slam inuu ku dukan jiray suuradahaas muxuu ahaa yara nawca maa boga iyo wax lamidka ah ayay mxuu ahaa iyo wixii ka yar dheer weliba ayaa waxaa weyaan salaada maqrib ayaa laga qaadana weyaan xadiidkun laba boqol labaatan iyo koobaad can jubayr bn mucim waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala wuxu jubayr samictu rasul lah baan ka maqlay sal slam qara isagoo ku akriyay fi lmaqrib salaada maqrib bituur waa kitaab mastuur suurata tuuro kaamila ayuu mxuu ahaa mxuu ahaa afka nabigeena ala sl slam u qabtay oo salaada maqhrib ku akhriyey bukhaari iyo muslim ay xadiidka soo saaray weeyaan inay mararka qaar la dheerayn kara ayadna ayaa laga qaadanaya baabu qiraati fi cisha salaad cisha waxaa la ahrina ayuu baabkan ubaabiya xadidkun laba boqol labaatan labaad can bara bni caazib xaal radi allahu taala arda ana nabiya nabigena sal sl kan nabigen waxaan fi safarin safar ayuu nabigeena ku sugnaa faqara wuxuu aqhriy fi lcishaai salaada cisha fii ixda rakcatayn laba rakc mid ka mid ah bitiini wazaytuun ayuu akhriyey yani labada ragcadood salaada cishi mid ka mid wuxuu ku akhriyey watiini wazaytuun ayuu ahri weyaan wazaada fii riwaayati riwayad wuxuu ku kordhiyey lahumaa bukhari muslim u sugnaaday famaa samictu maan maqlin axadan qof axsana ka wanaajin badan sawtan ama ka wanaagsan sawtan xagga codka aw qira'atan akhrinta minhu nabigeena sal sl xaggiis ka qurxsan weligey ma aan maqlin maan arkin weyaan saas ayuu leeyahay ibrahim bin cazib radiallah ta arda marka salaada cisha in watiin iyo waxaa weya suuradaha la jaalka amaba la muxuu ahaa dhirarka ah in lagu ahrin kara inay bannaan tahay ayaa laga qaadana xadiid kun laba boqol iyo labaatan iyo saddexaad can buraydat xal ibni xusayb qal wuxu uhi burayda kaana rasul wu sal slm waradi allah can burayda yaqra'u nabigeena mid akhriya fi lcishaai salaada cisho alaakhirati ee damba salaada yani cishaho caadiga ayuu la jeedaa bishamsi wa duxaaha ayuu ku ahrin jiray wanaxwiha min asuwar ee suuradaha ah xadiidka tirmidi nasaa-i waana xadiid saxiix weyaan baabu sifati rukuuc wasujuud walictidaal baabu sifati rukuuci rukuucda marka la rukuuca sifada loo rukuuca iyo habka loo rukuuca qaabka iyo wasujuudi sujuud marka la sujuuda qaabka loo sujuuda iwlictidaal marka rukuucda laga soo kaca habka loo istaagi xilliga samic allahu laleeyahay ayuu baabkan ubaabiyo xadiid kun laba boqol iyo afar iyo labaatanaad can bara bni cazib xalw radi allahu taala anhuma wuxuu bara kaana wuxuu ahaaday rukuucu nabiyi nabigeenna calayhi salam rukuucdiisa waxay ahayd iyo sujuudu sujuuddiisa iyo wa bayna sajdatayn laba sujuudood inta wa waidaa rafaca min arukuuci markuu rukuucda ka soo kaca maa khala alqiyaama istaag wixii ka haray iyo walqucuuda fadhigi ka soo haray qariiban mid u dhow min asawaa'i sinaan xadiidkan muxuu yahay nabigeena sal allah alay slam rukuucdu rukuuca iyo sujuuddiisa iyo markuu muxuu ahaa soo fadhiisto sujuudda uu ka oo labada sujuud inta udhexaysa iyo markuu rukuucda muxuu aha ka marka laga reeba istaaga caadiga hoo wax la akhrina oo faatixadii iyo laakrini iyo marka atixyaadka loo fadhiya laga reebo inta kale wax isku dhoway ahaayeen qariiba min asawa ah, rukuucdii iyo sujuudi iyo samic allahu liman xamidahu iyo waxaa weeyaan aljuluus bayna sajitayn laba sujuud intu dhexaysa oo la fadhiista inta ayada ah aad bay iskugu dhowaayeen oo kalama dheereen saas ayuu muxuu caddaynayaa saxaabiga jaliilka ah radia allahu tacala an arda xadiid kun laba boqol iyo an iy labaatanaad can bara waxa lagu ibn caazib radi allahu ta arda qal wuxu bara qaala rasul lah wuxu yiri sal slm idaa sajadta haddii aad sujuudda fadac waxaad dhulka dhigtaa kafayka labadaada calacalood dhulka dhig warfac waxaad kor u qaadaa mirfiqayka labadaada muxuu ahaa xusulna kor u qaad saas weyaan waxaa la diidayaa sidaan sidaana la diidayaa kaftiraas sabuc dugaagga siday muxuu ahaa ay gacmaha saa u dhigtaan eygi wix la midka ah, ayaa lisfaraya weyaan jiqlaha marka loo qaada waa in la ilaaliyo oon islaamka lagu dhibin sidii hore baan u sheegnay oo waxaa weye qofku saa u toosiisto oo hab intu asaga onaad heli kara aad laakiin adigoo muxuu ah meel ciriiri ku jira ama saf ku jira saas tirahdo intaa saa tirahdo kadib inaad jaqlihii dad ka gelisa muxuu ah halka kalaxbaa ka gelisa oo ragga qaar aad dhaawacdo ama aad dadka qaar waa xanuunsan yihiin dadaa dhaawaca dadaa muxuu ahaa ah, xanuunsan dadaa tabardaran dadaa lafahooda ay aad dabacsan yihiin wamaa ilaa dalika yani ummaddu isku nooc ma qofba haddii saa loo riixa waxaa laga yaabaa riixitaankaas inay dhibaato ugeysata marka daa'iman wa abadan qofka muminka waa inuu salaada markuu gala liinuu biaydi ikhwaanikum riwaayada waa daciif isku soo aroortay laakiin macnaha waa sax nacam sax weeyaan in dadka marka loo nuglaado waa laga marmaan saas inay inay daciif tahaan aad u filaya haddii la hubsad inay daciif ahayn halisoo sheeg insha allah jazakum la khayr waa yahay xadiidka kun laba boqol iyo lix iyo labaatanaad can cabaas bn cabdilmualib waxaa la wariyey radi allahu taala arda sayid cabaa cabaas waa camu nabiy sal sl nabiga adeerkiis ma garanaysaan cabaas bin cabdilmualib yani fadliga uu leeyahay weliba isagoo gaal ah isagoo gaal ah sida ninka la yidhaahdo abu aalib uu nabiga u difaaci jiray oo muxuu aha ugu ahaa nin aad u khayr miiro ugu khayr miiro oo aad iyo aad muxuu ahaa tala fiican kula taliyo sidoo kale cabdcabaas bin cabdilmualib isagoo muxuu aha gaal ah ayuu nabigeena cala sl slam tol i garab uu xilligii nabigeena calayhi salaat salaam uu inuu madiine usoo haajiro aad kula ballamayna niminkaan reer ansaareed cabaas oo gaal lahoon muslim lahayn radia allahu tacala arda soo islaamin ayaa nabigeenna qofka la socday oo ballanta qolyahan ay la galaan markhaatida u ah oo afhayaanka ah oo raggii muxuu ahaa hadalkooda ka hobsan asagu ahaa radia allahu tacala marka mararka qaar waxaa weeyaan yacni qaraabanimada ajiib cajiib ay leedahay aqiiqatan cajiib ay leeda weyaan cabaas bin cabdilmualib waxaa lagu radi allahu ta arda anahu cabaas bin cabdilmualib samica rasulla nabiga ayuu maqlay sal slm yqul isagoo leh idaa sajada cabdu adoonka hadduu sujuuda sajada macahu waxaa la sujuuda sabcatu atraafin toddoba gobol ayaa la sujuuda toddoba xibnood ayaa la sujuuda wajhuhu wejigiis wejiga marka sankia ka mid ah oo saas halkan bas weji maaha wejiga macal sanka lala qabo weyaan kow tan labaad wa kafaahu labadiis calacalood iyo warugbataahu labadiis jilbood iyo wa qadamahu labadiisa mxuu ahaa gomad ama labadiisa logood oo dambe yani faraha hore khaasatan oo loo dabciyo sidaan hore usoo marnay ayaga dhulka lg qibladan la aadiyo intaas ayaa la sujuudo weyaan marka intaas ayada qofka hadduu mid dhimo arkaanta sujuudda waxba ka maqan waxbuu haleeyey qofka isaga saas weyaan dad waxaad arkaysaa mararka qaar wejiga intu dhulka dhigaan sankii aanan dhigayn qaar waxaad arkaysaa ilmaha u badan dayarta u badane intay waxaa weyaan sujuudaan kadibna lugaha kor uhaya lugaha kor uhayo ku ciyaari luguhi isku garaac ad arkaysaa qaangaarna ah walla yaab hay san sankiyaa ka maqan sankiyaa ka marka intaas ayada in la israaciyaa loo baahanya yahay xadiid kun laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad anas malik waxaa laga wariye taala arda an nabi nabigan wuxuu ka war sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ictadiluu war toosnaada fi sujuudi sujuuda walaa yabsut yuusan fidinin axadukum midkiini daraacihi labis dhudhun dhulkiyuusan ku fidinayn inbisaa kalbi eyg siduu ufidsadoo kale saas yuusan ufidsanin oo kor ha u qaada la rabaa weyaan xadid kun laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad cabn cumar taala anhuma rafacahu nabigu u kor yeelay alai sla slam qaal nabigan inuu yidhi labada gacmood tasjudaani way sujuudayaan kamaa yasjud lwajh wejiga siduu u sujuuda fa idaa wadaca aduku midkiin hadduu dhiga wajha wejigiisa falyadac yadayhi labada gacmood ha dhigo dadka qaar waxaa dhici karto qofki inuu wejiga keligiis ku sujuudo gacmaha dhigin wax suuragal noqon karo wa laakiin waa gacmahan hala dhiga ayuu leeya sayd cumar radi allahu taala an nabigaana ka maqlay wa idaa rafaca hadduu muxuu ah wejigi kor u qaadana rafacahumaa labada gacmoodna korbu falyarfachumaa labada gacmood kor u qaado xadiidka abu daawuud nasaa-i ee soo sar wa xadis saxiixa xadid kun laba boqol iyo sagaal iy labaatanaad can cabdillahi bni aqram waxaa laga wariyey radia allahu taala an arda qala wuxu yhi cabdulahi cabdullaahi salaytu maca rasuulilah nabiga ayaan la tukaday sala allahu calayhi waaalihi waslem ayaan la tukaday fa kuntu waxaan ahaa araa mid arka cufrata ibtayhi labadiis kilkilood cadaantood ayaan arkayay idaa sajada goortu sujuuda nabiga dee inuusan shaar wadan ama qamiis wadanina laga ya marka iyada ood go iyo wax lamid wata marka sid sidii muxuu ahaa uu u sujuuda ood kor ugu qaada gacmaha labada kalkilood cadaantood ayaan arki jiray nabigeena cala slam siduu ahaa quruxdu u qabay cadaantu u qabi jiray kolleyba muxuu ahaa sifada nabigeena ku soo marteen alkhalqiya sala allahu calayhi waali wasalam tirmidi ayaa soo saaray nasaai ayaa soo saaray ibn maaja ayaa soo saaray lafdiga nasaai askale waa xadii saxiix weeyaan xadid kun laba boqol iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa radi allahu taala arda qala xir abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam idaa saja axadukum midkiin hadduu sujuuda falaa yabruk yuusan u fariisanin kamaa yabruku lbaciir ritiga siduu fariistoo kale awrka iyo ritiga siduu fariistoo kale yuusan u fariisanin walayda hadhiga yadayh labadiis gacmood qabla rukbatay labada jilbaha ka hormariyo saas ayuu leeyahy xadidka abu daawuud nasaai daarimi fi sunan waa xadiid saxiix weeyaan xadiid kun laba boqol iyo kow iyo soddonaad intee la hormarina mar jilbaha mis gacmaha gacmaha xadiidka saasuu leeyahay riwaayo kala soo aroortay oo jilbaha in la hormariyo laakiin asal ahaan asal ahaan waxaa weeyaan dadka qaaran gacma hormarin karin qofka hadda muxuu ahaa dadka qaar oo dhabarka iyo meelo mucayan iyo qaar ayaan jilbaha hormarin karin oo gacmaha inay eh, soo aroore labada way soo arooreen asal ahaan laakiin hadda tan maanta aan ku dheganna aan ku dhegnaano ilaa mid kaleoo noo diida laga helo xadidka laba boqol iyo ko iyo soddonaad can abi saciid khudri waxaa lg radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi ina aswa'a annaasi dadka ugu xumaanta badan sariqatan xagga tuuganimada alladii waa ki yasriqu xada salaatahu salaadiisu xaday tuug isaga isxada ma hebel waa tuug isagaa isxadaya waa taqaanaa yani tuugnimada markaad qof ka gaara meesha u sarraysay oo meel u dhiman ay jirin waxaa la hebel waa tuug isagaa isxada ya jeebkiisu xada marka kan salaadii saxada waa taas waa tuugkan ugu liidan wa waa qofka salaadii saxadi waa la yaab qala wuxu ya rasul rasulka alla wa kayfa yasriquha salaadiisu u axadi qofka salaaddii isaga tukanaysa u axadi qala wuxuu laa yatimu ma dhammaystiro rukuucaha rukuucdeeda ma dhammaystira saasuu yarle wuu boodi walaa sujuudaha sujuuddeeda ma dhammaystiro oo intuu qutiya iskaga dhaqaaqi markaas waa tuug wuxuuna tuug ku yahay naftiisi iyo salaadiisii saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleh waslem imam ayaa soo sar xadidka waa xadiid xasana baabu fadli sujuud sujuudda la sujuudo fadliga ay leedahay baabkan u baab yahay qofkii axaadiistan maqla sujuudda maba kardhagayaba inuu iska sujuudsanaad unbuu muxuu aha jeclaani laakiin bini aadamka wuxuu ka samaysan yahay subxaana allahi alcadiim waxyaabahan la sheega ood aragteen oo nicmada iyo barwaaqada iyo jannada iyo ajarka iyo dembi dhaafka iyo allow dhawaashada iyo waxaasoo dhan iyadoy tala haddana qalbigii iyo jirkiiba meelo kale iska aadaya waa taqaanaan imtixaan baana haysta laakiin maca dalika ilaahi subxana wa tacaala wayatuubu allahu calaa man taab haddana iyadoo sidii ah ilah waa naga tooba aqbalaya oo wixii ayaga ahaa waa la hurgufaya oo waxa weyaan tawxiidkaas ayaa liskugu dambi dhaafiyo biquraabi lardi khaaya khataaya uma laqiitani laa tushrik bi shay laa tadk biquraabi makfiratan dhulkan iyo cirkan oo isku muxuu ahaa eh, buuxa dulkaan u buuxa qofki dambi la imaada oo tawxiid la imaada in ilaahay uu dhan la wada hurgufi oo wanaag looga badeli wama tawxiidkii man qaala laa ilaha illa dakhala aljanna xaadatu lbitaaqa nicmadaas oo dhan iyo barwaaqadaas ayaan ilaahay kaga rajo qabnaa oo rajo weyn aan ka leenahay laakiin runtii waxyaabaana hor yeele iyo muxuu ahaa webigan jannada oon hor socdo oonan ka faa'iidaynin waad la yaabaysaa runtii wax la yaab laba xadiid kun laba boqol iyo saddex laba iyo soddonaad can abi hurayrata w radi allahu taala arda anna rasul rasulka sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi aqrabu ma yakunu aqrabu ma waqti xilliga ugu dhowaan badan oo yakuun u ahada alcabdu addoonka min rabbi rabbigiis oo huwa waa isaga oo saajidun sujuudsan fa aktiruu badiya adducaa alla baryada badiya weyaan xilliga aad adigu dhowda rabbi ma taqaana waa xilligaa sujuudsanta aqrabu maa yakuun alcabdu min rabbi wahuwa saajid fa aktiruu adducaa ducada in la badiyo marka weliba khaasatan hadda markii imaamka aad ku xihan tahay ama imaam aad tahay aad looma badin kara ducadii laakiin markaad kaliga qiyaamolelka tukanaysa ama salaatuduxaa tukanaysa ama nawaafishii mulaqi ahaydoo iska furnayd aad tukanaysa xilliga isagaa sujuudda ku dheerayso ama muxuu ahaa xataa sujuud tilaawaha markaad iyo sujuud shukriga iyo wix kulli dheeraysa weyaan cid mogta adiga mas-uul markaa iska isxukumaysa cid kuma xirnid xadiid kun laba boqol iyo soddon iyo saddexaad can rabiicata ibni aslami xataa culimada qaar waxay markii qofka salaad naafila ku jira hadduusan af carabiga aqoonin ood kaga bagan karin waa salaada sunnada ah faradka ma aha salaad sunnada haddii aad kaga bagan karin ducadii ilan mogta ducadii af carabi lagu ducaysto qofkiina meelo badana mdhimayso ah oo inaad ilahay sheegto rabaa mana yaqaano wii acarb ku sheg ma yaqaano sooma dhacda arintayda war rafaad maogti qofkii sujuud inuu allo ku baryu rabaa wixiina af carabi kuma sheegi kara culimada waxay leeyi marka af soomaaligi hadaldala af soomaaligi hadaldala dabar kale ma hayde laa yukalifu lahu nafsan ilaa wuscaha ninkan alle inuu baryu rabaa luqadii naftu keentay ood alle ka baryalaya luqadii waa la tuura marka hadii ay naafilata culimada qaara saas qabaan weyaan raximahumullah raxmatan wasica lakin faradka looma dhaweynayo salaada waa looma dhaweynaya af soomaaliya iyo af kale toona waayahay maxaa yeeley sunnada naafilada waad aragteen hadda waajibka oo kale qofka isagoo awoodi kara inuu taagni ku tukada ma soconayso salaad waa ka jabi soo ma laakiin sunnadii yara muxuu ah, culsaado ood yara daalo xanuun iyo yar iyo cajis cajis iyo yara waayeelnimo iyo fadhigu iskaga tukana sooma nabigeena uu samayn jiray alai sla slam nacam naam marka masaladaas waa masalo runtii yani u baahan in oo aad iyo aad eh, loo eego loo fiiriyo eh, af soomaaliga marka in lagu sii deeyo <laughs> waa waa mararka qaar culimada waa waa muxuu ahay indhaha laga laaba indhahay ka laabaan naam may ducada waa laakiin see loogu tukani sheekh si loogu de waa sidaas laakiin salaada gudaheeda ayagoo salaad ku jira soomaalida duco laguma gaare ah, muxuu ahaay ayagoo salaad ku jira ay ku ducaysan jireen maya laga hadlaa marka waa salaad gudaheeda sujuudda marka lagu jira soo hadda nabigeena ma dhihin alayh sl slaam wuxuu rabbi ugu dhowaan badan yahay xilliga ugu dhowaan badan yahy waa markuu sujuudsan yahay ee ducada badsada qofkii boqolaal meelaad laga haystaa wuxuu rabaa dilliga carshiga raxmaanka inuu helo wuxuu rabaa inuu muxuu aha cadaabaqabriga laga badbaadiyey wuxuu rabaa inuu ilahay caafimaad siiyo wuxuu rabaa inuu alle owlaad u wanaajiyo wuxuu rabaa inuu mxuua dhaqaale helo wuxuu rabaa inuu mxuu ahaa zawj saalix ama zawj saalix qofkii u helo wuxuu rabaa qofkii mxuu ahaa in nabi maxamed oo rafiiq la noqdo alai sla wuxuu rabaa inuu nabigu u shafeey alai sla slam rabaa inuu sujuudi alla maadaama dhow yahay inaad gant u sheegto rabaa mana yaqaan af soomaaligi af carabi ma yaqaan muxuu samaynaya waana sunno culimadu marka waxay leeyihiin markaas kale waa laga dhalaabaya in badanoo ka mid ah waana sunnada bas laakiin faradka maya culamada qaar waxay leein maya xataa sunno looma dhaweyn karo waa buraysa salaada <laughs> tabar kale ma hayde wax kale osan aqoonin wax kaloo yaqaan miyaaba jirte allo oda <laughs> waxayduma yaqaan <laughs> waana runtiis waxaa laga yaabaa in lagu jannayo sheekh wax kale ma yaqaan ninkii ma yaqaanaa maya boqolaal yaasiinka tabaarag taqaana oonan muxuu ahay assalaamu calaykum macneed aqoonina jirta tabaarag yaasiinka wuu yaqaanaa oo waa lagu noqdaa moogta tabaarag soomaad maqlinin sooma maqlin sheekh aad baad maqasheen nin yidhi muxuu ahaa qulwallahana qur-aanka laga bixin anna culamada laga bixin sooma maqli ninkaas qulwallahaas waxaa weeyaan iyo waxyaabaha lagu xirsixirta iyo yaasiinka iyo iyo lagu xirsixirta intaas qofku wuu xifdinayaa waa markii safiinaha ay dhigtaan ila safiinaha mogta baabunikax kumiy loo taqaanaa markii aad safiinaha dhammaysta ayuu leeyay sheekh noo boobsi baabunikaax intuu degdega ma taqaanaan inuu islaamaha nikaaxyuu rabaa halkaasuu degdegaya macruuf ay ahayd ina khaliif oo muxuu ahaa khaliif nimaiisii waa loo khaliifay adag safiinaha u yaqaanaa kitaab nikaxna wuxuu ka yaqaanaa abushujaaci bas intaasuu nagaha marka ku mahrinaya oo waana run tabar kale maba jirin intaasaaba cilmiga intaasu leeka runtii yani raggan hadda iska butaamay oo iska ciyaara oo cilmiga intuu ka batay yacni tarafka ku jira ma jirin wadaad eh, abtigaya alla naxariiste ayaa marnoo yimid kutubo badan anagoo marka jaamacad ka keennay wixii ayuu la yaabay kitaabaan siiyey oo ku kalaan siiyey wixii uu la yaabay markaasuu yidhi waxaan dhalmo cilmi ahaa wuxuu yidhi nin sheekh hebel yidhaha magacu ii sheegay ayaa marnoo yimid yidhi baadiye anagoo joogno kitaab wuxuu wataa uu yidhi aad yacni loo xanaanayna oo gal ku jiro oo mar mar mar la furi mar mar markii xaaladda un yacni ummadda boqolaal la yimaada ayaa la fura inta kale laba marka boqol neef oo muxuu aha geel ah ayaa markii hal maalin mise laba maalmood muxuuah lagu siiy wadaadkiio si fiican meel kale u tago boqolkii alla siiyo iyo adduunkii waa haakada kitaabkaas marmar uu saa u kala furo markii baa naloo isku laabaya kitaabka wuxuu yidhi saasaan u yar fiiri berigii nin fahmadan waanahay u yidhi qur-aanku xifsana kitaabkii markaan dib u baaray oon ogaaday waxaad ah u yidhi kitaabkii tawshiixa u aha tawshiix abushijaac muxuu aha sharxiis waliba qaasimiga sharxiis kaasuu ahaa yani kaasaa wuxuu ahaa marka qima miyadib badana jiri dhib aad u badana jiri aqiiqatan oo kitaabyalaanta cilmiyarida waxaad maqlaysa hebel yaasiinkiisa neefgeela lagu gaday awogiis yaasiinkiisa neefgeela lagu iibiyey hakada cilmiyari badan magaalooyinka weyn iyo caasimadaha ma ahne laakiin hadda maantadaan la jooga ikhwani ilkiraam waxaa laga yaabaa dhibka maanta yeela nairobi markaad joogto waxaad leedahay maasha cilmigu u faafay culamaa tuuran wahaakada meel kale ha aadin bangal sootan ma soo muslimiinta iyo soomaalida ma dhoobna kaa tag ka tag wax soo warayso diinta warayso kibira meeshaan hadda maxaa muslimiinta ay ku badan yihiin oo ay tuuran yihiin meeshaan majango ah majangada arkaysaan guryahan buushishkoo jajaban waa muslimiin boqol kiiba sagaashan madrasada ugu horreysay oo kenya laga furo islaami ah majango laga furo kenya ma ahan muxuu ahaa astafurlah mambaase marka laga reebo xeebta marka laga reebo marka xeebta laga reeba north eastern laga mandheera wajeer gaarisa sielow marsabad mooyaale ilaa wadankan aan joogna oo dhan markii laisku daro madarse wax la yihahdo bismi illaahi oo ilmo la yidhahdo muxuu ahaa hada beytun hada baabun hada masjidun la yidhah oo loo sheego meeshaan waxa ugu horreysay kibira meeshaan waxa ugu horreysay majengo waa muslimiin ummaddan maca daalika jahliga meeshuu gaaray iyo xaaladda meesha maraysa iyo diinta yani runtii wax la yaablawa marka eh, cilmiyari markaa jirta marka qofka intaas yara wax weyn u ah waana ficlan fattaquu llaha ma statactum balliquu canii walow aaya taas ayada ay diinta weliba ay ku dhegnaayeen oy diinta muxuu ahay ka danqanaayeen oy diinta waxaa weeyaan wax walba ku bedelanayeen oo kitaabka qur-aanka ixtiraamka ay u hayaan hadduu saa u dhaqaaqa dhab la siin jiray oo leeyahay muxuu ahaa samaawaadka toddobada ayaa saa u dhaqaaqay hal celiy kitabkiisan dhaqaaqi kitaab qur-aan ah ha ma kitaabka qur-anka haduu saa u dhaqaaqmaya yuusan dhaqaaqin hal la celiyo xitaa kitaab qur-aanka ah yacni culimadii hadda aan soo gaarno mashaaikhdanaga kitaab nin saa u wata xaaraan abadan abadan kitaaba halkaasa lagu qaadan jiray saas ixtiraama likitaab illah ilaa aayaadka iyo axaadiiska ku jira saasaa loo wadan jiray ninka ugu liidan hadduu qofka muxuu ahaa haddana waad aragtaa qur-aanka waa laga meeshaan la dhigay oo tirahda war maxaa daliil ma haysaa daliilkeen wadalika waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub yani qofka shacairta kitaabka alla weyneyn waayo muxuu weyneyn allana ma weyneynayo walaa shaka marka alcumuum yani baabkaas marka waana la fogaaday aqoonyaradaas dhibkaasna waa jiray ilahay baa ummad ka soo bixiyey laakiin waa in la ogaada maanta ummad dhibaatada ay qabto inay jirto aanna ogaana nicmadan annaga oo allana siiyey nus'alu canha yowma alqiyaama yani kullamaa cilmigaada u bata mar kasta ood fursad aad wax ku barateesho mar kasta ood yani xujadii kugu sii badani xujada ay kugu sii badani ninka hadda muxuu ahaa haysto hal milyan oo lacag ah zakada laga raba waxaa weeyaan waa labaatan iyo shan kun labaatan iyo iyo shan kun tusaale ahaan ninka boqol milyan haystana meqaa laga rabaa ya lama libar tusaal ahaan yani markaad cilmigaada sii bata markaad fursada kuusi su-aashaada waa sii kordhi waajibku saaran wuu sii kordhi ma sahlan baab sahlan maha ilahi subxana wataala hanoo yasiro adduuniya akhraba khayr xadiid kun laba boqol iyo saddexii soddonaad can rabiicata ibnu kacbin aslami waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda qal wuxuu rabiica kuntu waxaan ahay abiitu mid la baryo maca rasuulilah nabiga alyaan la bari jiray calayhi salaatu wasalaam fa ataytu waxaan u keenay biwaduu'ihi biweysadkiisa ayaanu keenay wa xaajatihi io danta ayaanu keenay fa wuxuu ii marka sal waxay weydiiso fa qultu asaluka waxaan ku weydiisanaya muraafaqataka fi jannada inaan kugula raafiqo oon jannada aan kula jiro oon kula meel jooga ayaan ku weydiisanaa qaala wuxuu yidhi wahayra daalika intaas waxaan idhi miyaad weydiisanaysaa qultu waxaan huwa daaka kaasoo maan rabaa adduun iyo maal iyo wax kale iyo ma doonay laakiin inaan muxua jannada rafiiq kula noqdo ayaan doonayaa qaaluu yidhi igu kalmay calaa nafsika naftaada bikarati sujuudi sujuudi badinteeda marka waa arin noola qishay insaxa tacbiir qish ayaana la siiyey qofka haddii la yihahdo meeshaas ka imaan doontaa iska ilaali soo bas toos waa mogta marka waxaana la yidhi marka oo ninkaana loo sheegay annagana noo sheegan ya annagana noo sheegan sujuudda qofka kul markastood badiya mar nabigu usii dhawaana cai sl slm horana soo marnay inuu allo u dhow qofka marka waa nicmo sujuudda marka qurbiga rabbigan subxaana wa tacala dhawaashadiisa iyo dhawaashada muxuu aha nabigeena cala sl slaam labadaba sujuuda ayaa asal u ah furo ayad ayaa u ah iyada ayaa albaabka laga galaya marka sujuudda in muxuu ah la badiyo ayuu nabigeena fara sala allahu calayhi waali wasalam nacam xadiid kun laba boqol iyo afariy soddonaad can abi hurayrat waxal radi allahu ta an arda can nabi nabi wxu ka uri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi taakulu naaru naarta way cunaysaa ibna aadam bay cunaysaa way cunaysaa ibna aadanka mar haddii naar la geliyo ciyaadan billahi minha ilaa ahara sujuudi sujuudda raadkeeda mooyane raadka sujuud intaanan ka hayn ibna aadanka waa baabi'inaysaa naarta weeyaan xarama allahu layn wuxuu ka xaran yaal cala naar naarta an taakuna inay cunta ahara sujuud sujuudda calaamadeeda waana midda lagu soo bixin doono oo lagu garan doono dadka ahlusalaadka iyo ummadka lagu kala garan doono oo jannada lagu geyn doono markii dambe marka cadaabka lagu dahiro weeyaan ibn maaja ayaa soo saaro xadiku xadii saxiixa baabu maa yaquulu fi rukuuci wasujuud sujuuddiis rukuucda markii aad ku jirta ama qofka markuu ku jira muxuu leeyahay xadiid laba boqol iyo shan iyo soddonaad can caishata waxaa lg wardaha qalat waxay tiri min caaisha kaana rasul rasulka wuxu sal slam yuktir mid badiyo an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuuci rukuucdisujuudi sujuudiisa subxaanaka hufnaanta iyo nasahnaanta allaahuma allahw rabbanaa rabbiga nagow wabixamdiga mahadda lala qaba allahuma khfir lii allow dembigayga dhaaf yata'awalu qur'aana qur'aanka ayuu nabigan ku camalfali jiray oo rabbi subxaana watacala waa tii uu yidhi fasabbix rabbika wastakfir sooma saasuu ku camalfali jiray nabigana sal allah alay slam xadid kun laba boqol iyo lix iyo soddonaad can ibn cabaas radi allahu tacala anhuma bitu waxaan baryey cinda khaalati maymunata bint اxaari zawji الnabi sal slm um اlmuminiina radi allahu taala ardaha qaalat waxay tihi qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas faintabaha rasul nabiga wuu soo baraarugay min aleyl habeenkii weyse qaadashadii iyo xadiidka u dheera ayuu ka warramay nabigu weyse qaatay iyo iyo cadagii iyo fadakara xadiid xadiidka ayuu sheegay dheera qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas uma intaa kadib rakaca nabigu u rukuucay qala wuxuu yidhi fara'aytu waxaan arkay nabigeenna calayh slat slam qaala inuu yidhi fii rukuuci rukuucdiisa ku yidhi subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabi alcaiim waa uma rafaca rasahu madiisu kor u qaaday faxamid allah alla weyne ayuu ku mahadiyey maa shaa intuu alla doono an yaxmadu inuu ku mahadiyo qaala wuxuu yidhi uma sajada wuu sujuuday kadib nabigeena cala sl slm qala wuxuu yidhi fakaana nabigan muxu sl slm yaqul mid yiraa fi sujuudi sujuudiisa subxaana rabiya alaclaa subxaana rabiya alaclaa ayuu dhihi jira nabigen cala sl slm subxaana waxaa hufan oo xumaan o dhan ka nasahan rabbi rabbiga alacla ee sarreeyey kii hor maxay subxaana waxaa nasahan oo hufan oo xumaan dhan ka hufan rabbi rabbiga alcadiim ee weynaa qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas uma intaa kadib rafaca ra'sahu madaxiisa ko nabiga kor u qaaday sujuud ayuu ka qaadayaa eh? qaala wuxuu yidhi fakaana nabiga alai sl slam yaquulu mid yidhahdo fii maa bayna sajdatayni labada sujuud intu udhexaysa nabiga wuxuu dhihi jiray rabbi ikfir lii rabbi rabbi ikfir idhaaf lii aniga warxamnii ii naxariiso wajbirnii ikab warfacnii kor ii qaad oo darajadeyd kor u qaad warsuqnii irsaaqad isii wahdinii rabbi hanuuni imaam axmed ayaa soo saar xadidka waa xadiid xasanah baabu nahyi reebid liska reebay ayuu baabkan u baabay can qiraati lqur'an qur-aanka in la akhriyo fi rukuuci wasujuud sujuudi rukuucdu qur'an in lagu ahriyo waa lisu diiday iyo isdiitaan lasido baabkan baabiyay xadidkun laba boqol iyo todoba iyo soddonaad can ibn cabaas radi allahu tacala anhuma kashafa rasulula nabig al wuxuu fayday assitaarata daaha ayuu nabiga faydey halkaa markuu masjidka nabigeen ahay alai sl slam guriga umn caisha halkan ayuu ku yeelay daaqad unbaa udhexaysay iyo derbigan unbaa udhexeeyey kadibna asturkii ayuu nabiga kor u qaaday iyuu fayday waa xilliga nabigan geeriyoonay alai sl slam uu xanuunsanaa kashafa rasul nabig al wuxuu faydi sal slm asitaarata daahi ayuu nabiga fayday wa kaana naasu dadkan waxa ahayn sufuufan wannaasu dadkana sufuufan ay safan yihiin khalfa abi bakrin abubakr gadaashi fa kadib nabigu wuxuu yidhi isagoo gudihii aqalkiisa ku jiray gurigiisa ayuhannaas wardadow inahu shaniya lam yabqa kama harin min mubashiraati nubuwati nabinimada bishaarooyinkii laga heli jiray ama nabinimada bishaarooyinkeedii kama baaqi noqon oo kama harin ila ruya saalixa ruyada suuban oo yaraaha muslim qof muslim u arka ow tura lahu amsaga loo arko allahoy wa inii aniga nuhitu waxaa lii diiday oo liiga reebay an aqra alqur'an qur'anka inaan akhriya raakican anoo rukuucsan aw saajidan ama anoo sujuudsan faama rukuuc rukuuc dameeya facadimu fiihi raba caza wajal alla weyneeya subxaana rabbi alcadiim weeyaan wa ama sujuudu sujuud dameeya fajtahidu waxaad ku dadaashaan fi ducaai ducada ku dadaala faqaminan waxaa xaqiiqa ah ama mudan an yustajaaba lakum in idinka ajiibo saasuu nabigeen cadayna sal allahu aleyh waslm imaam muslim ayaa soo saaray waakhir ayaami xayaatihi waa xillig u dambeeyey dardaaranka nabi maxamed alai slat slam marka in sujuudda markaad ku sugantay aad alla loo barya ayuu nabigeena nagu boorina caleyhi salaatu wasalaam saas ayuu nabigeena cadayna alai sl ruyada haddii aan ka hadalno ruyada waxaa weeyaan laba qaybood aruya saalixa waruya aalixa ruyada xun iyo ruyada san ruyada wanaagsan ilaahay lagu mahadinaya qofaad jecesha qof kale uma sheegaynaysid oo weliba qof inaad wanaag kugu fasira ila ruyada wix bidaxaanduuf saas leeyahay waa la weyse qaadani ilahay baa sharteeda laga maangeli qof ah, haddii la rabo waa la tukani mxu in la tukada waa soo aroortay qof bini aadana looma sheegay wax ay kaatirin lama arkad untay saas ayuu nabigeena cadday sal slm fi riwaayatin ukhra baabu maa yaquulu qofku wuxuu dhihi idaa rafaca adkaara la akrinaya oo <laughs> markii oo qofka uu soo baraaruga ood xumaantii bahashii ku ruyada ruuyada xumeed leedahay saddex jeer waa tufaysaa ibliiskaasaad ku dhufani ma garat tan labaadna waxaa weeyaan ilaahay inuu sharteeda kaa badbaadiyo ayaad ilaahay weydiisanaysaa tan saddexaadna waa weyse qaadani oo tukani bas qofna uma sheegaysid wabilahi tawfiiq tallaabooyinkaasa la mari baabu maa yaquulu idaa rafca min rukuuc qof markuu rukuucda ka soo kaca wuxuu dhihi ayuu baabkan ubaab xadid kun laba boqol iyo siddeed iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasula rasulka sal l slm qal nabigan wuxuu yidhi idaa qaala imaam imamka haduu yihahda samica allahu alla weyne wuu maqlaa wuu ajiibaa liman qof xamidahu ku mahadiya faquluu waxaad tidhahdaan allahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagow lakaadi ayuu ku sugnaaday alxamdu mahad oo dhan fa inahu maxaa yeelay man waafaqa qofkuu waafaqa uu haleelo qowluhu qowlkiisa iyo ah, muxuu ahaa hadalkuu ku dhawaaqay qowla malaaigti malaigta qowlkeeda ufira lahu maa taqadam min dembi dembigiis wixii horeeyey ayaa la dhaafaa bukhari muslim ee xadidka soo saaray amiintii waa kaas samic allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdun waa la mid saas weeyaan xadid kun laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad can cabdillahi bn abi awfa radia allahu ta an arda qal cbdullahi bn abi awfa saxaabada nabigeen raggii ugu qiima badna ayuu ka mid ahaayeen kaana wuxuu ahaa cabdullahi bn abi awfa ayaa dhihi kaana rasulula rasulka wuxu ay sal slm idaa rafaca dahrahu dhabarkiis markuu kor u qaado oo dhor kor ugu soo qaada min rukuuci rukuucda qaala wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamdu samic allah inuu maqlaa wuuna ajiibaa liman qof xamida isaga kuma hadiyo allahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagow lakaadi ayuu ku sugnaaday alxamdu mahadoo dhan mil asamaawaati cirka mugi wa mil alardi arada mugi arada mugeed wa milumaa shay mugi shita aad doonto min shayin shaya bacdu intaa kadib wax yani mahadoo dhan intaad doontay intay leeg tahay iyo wax walba mugood ayaad leedahay weeyaan saas ayuu nabigeen dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam mil الsamaawaati wmil alard wmil ma shita min shayin bacdu ahl الhana wاlmajd riwaayad kale ahl الhana wاlmajd axaqu ma qala cabdkuna laka cabd laa maanic lima acdayt walaa mucطi lama la yanfacu daljad minka ljad baabu sifat اljuluusi fi الsalaat salaada markii lagu jiro habka loo fariisana ayuu baab baabkan weyaan taxiyaadka iyo wx la midka xadiid kun laba boqol iyo afartanaad an abdilahi can cabdilaahi ibni cabdillahi bni cumar cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibni cumar waa wiil iyo abihiis isku magaca cabdilaahi oo ina cabdillahi bni cumar ah anahu cabdlahi cabdlahi bn cabdillahi bni cumar kaana wuxuu yaraa mid arka cabdulahi bni cumar aabihiis saxaabiga jiilka ayuu arki jiray yatarabacu isagoo murabacu fariis tarabac waa sida hadda uu fadhiya mukhtaar oo kale suu mukhtaar u fadhiya tarabac sida caadiga ahaa ama uu fadhiya cabdirasaaq saas uu fadhiisan jiray eh, ayuu arki jiray waaya kow yatarabac fi salaa idaa jalasa markuu fadhiisto fafacaltuhu aniga wiilkiis ahaana sidii ayaan yeelay tabti u aabbahay markuu salaaddii u tukanay si u fariistay anna u fariistay kow waa mxuwaa mxuu ahaa eh, taxyaadka iyo wix la midka aha fafacaltu ana waan sameeyey wa ana anigana yowmadi maalinta iyada xadiidu sini qof dayar ayaan ahay dayar fanahanii cabdullahi baa iga reebay ibni cumar radi allahu tacala canhuma wa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale maahane sunatu salaad salaada sunnadeeda iyo jidkeeda an tansiba wa inaad taagto rijlaka lyumna lugtaada midigta ah ood faraha dhulka dhigto weeyaane watana watan eh, maxaa idin qoran watani ad laabto alyusra lugta bidad sida cadig u tukana wa iftiraashka cadiga faqultu waxaan idhi inaka tafcalu dalika adba waad samaysaa abow faqaala wuxuu yidhi ina rijlaaya ama ina rijlaya labadeed lugood laa taxmilaani ima xambaari karaan nin waayeel aho dee lugihiisa aan waa mar yani aniga habkaan u fariisana habkii la rabay sunnada maaha laakiin inaan salka dhulka dhigto oan murabac u fariistamana si kale on ku taasan kar lama arko soo ma arkin dadka hadda qaar qaara log taagi qaar baa waxaa weyaan mxu qorbaa mxuu aha aan karin dhib ma lahan wax dhiba leeda ma lahan waa qofka fattaqu llaha halkaas ayaa lala aadaya marka weyan xadid laba boqol iyo ko afartanaad can abdillahi zubayr waxa lg radi allahu taala anhuma qal abdillahi zubayr kaana rasul lah wuu dadka caadiga ah fariisan kara oon belada qabin oo caadiga ah oo ilahay u necmeey shukri badanaa u yeela ya markaad qof aragta walaalka ah oo waxaa weeyaan lugti halkaas aadini adigana aad maasha allah sida arta u fariisan sarta aad mxuu ahaa yaa nicmo nicmo nicmo marka in lagu shukriyo waa laga maarmaan dadka la imtixaaman ayagana ay ku sabraan ajir badan bay ku helayaan insha allahu tacaala waay an cabdilahi bni zubayr waa la weri radi alahu taala anhuma qal cbdillahi bni zubayr kaana rasul lah mxu sl slm idaa qacada markuu fariiso fi salaati salaada jacala wuxuu yeeli jiray qadamahu lyusraa lugtiisa gomadiisa bidaxda bayna fakidihi ah, bowdadiisa iyo wasaaqihi iyo waxaa weeyaan gomadiisa ayuu dhexaysan jiray salka dhulka in la dhigo oo sinta oo lugtasaa loo geliya saasuu kala jeeda weyaan wa farasha wuxuu gogli jiray qadamahu lyumna lugtiisa midigtahna saas ayuu mxuu sida caadiga u joojin jiray wawadaca yadahu lyusra gacantiisa bidaxda wuxuu saari jiray calaa rukbatihi lyusra jilibkiisa bidaxda yusaa saari jiray wawadaca yadahu lyumna gacantii midigta wuxuu saari jiray calaa faqidihi lyumna bowdadiisa midigta yusaa saari jiray wa ashaara biasbucihi fartiisa saa u ishaari jiray waa caadiga inu tukan si kaleba ma aha zaad anasaa'i wuxuu ka laa yujaawizu basarahu araggiisa ma tallaabiyo ishaaratahu ishaarada uu ishaarayay mxuu ah taxiyaadka saas saas halkaa ma dhaafi jirin saas iska fiirin iyo ma jirin weyaan meel dheer ma eegi jirin saasuu samayn jiray mawduc sujuud waa soo aroorta wahiya cinda abi daawuud abu daawuud ay agtiisa ay ahaatay saas weyan xadid kun laba boqol iyo laba iyo afartanaad an ibn cumar radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigena sal sl ida jalas goortuu fariista fi salaat salaada wadac yadayhi labiiska gacmood wuxuu saari jiray calaa rukbatay labiis jilbood ayuu saari jiray warafaca isbacahu fartiisa ayuu kor u qaadi jiray alyumna alatii taasoo tali ibhaama suulka ku xigto fadacaa biha ku ducaysan jiray wayadahu lyusra gacanta badaxdana wuxuu saari jiray calaa rukbatihi jilibkiisa alyusra ee badaxda ah baasituhumaa calayha gacanta baasituhaa miya baasituhaa isaga oo ku fiday calayha dusheeda weeyaan xadiidka imaam muslim ayaa soo saaray baabu tashahudi ataxiyaadka iyo baabkan u baabiyay xadidkun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad n bn cabas radi alahu ta anma qal wxu abdulahi bn cabaas kaana rasul a yucalimuna midna bara atashahuda ataxiyaadka kamaa yucalimuna siduu noo bara asuura suurad oo meel quraan quraanka ka mid a fa kana wuxuu nabigeena ala sl yqul mid yihahda ataxiyaatu mxuu aha salaamyaala almubaarakaatu barakayaala asalawaatu salaadyaala iyo naxariisyaala aayibaatu lilah alweyne ayaa milkiyo iskala isaga ayaana mudan oo ku haboon asalaamu nabadgelya caleyka dushaada ayuha nabiyu nabiga allow nabiganu waraxmatullah naxariista alle barakaatu barakadiisa asalaamu nabadgelyo calayna dusha naga haat wacalaa cibaadillahi alla dushooda asaalixiin ee susuuban xataa malagtaa soo geli ashhadu waxaan qiri an ilaha ilaa xaq lou cabdun isun illa allah alla weyne wa ashhadu waxaan qiri ana muxamadan cabduhu ana muxamadan nabi moxamedna rasuulullah inuu imam muslim xadis soo saaray xadiidku laba boqol iyo afar iyo afartanaad can cabdillahi bn mscud waxa lgu yri qala wuxu yri abdillahi bn mscuud radi allahu taala arda min asunati sunnada waxaa ka mid a ah an tukfi inaad qariso atashahuda ataxiyaadka qaar baa waxaa weeyaan markay safka fadhiistaan altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu waswaas waxaad gelaysaa marka aanan dhamaasho lahayn salaadii waa kaa halaabe baabkaas marka in laska xiro ataxiyaadka adigo on ismaqashiy bas islaamka kale ku dhimin waad la yaabay weliba waxaa u badan dadka aad ku hanuunsan maarta qofka aadku aad hanuunkii iyo iimaankiia wuxuu gaarayaa marka meel sara isma oga marka qofka wuxuu samayna isma og adig hala yaabin ninkaas iimaankiiyaa meel dheer gaaray marka waxaa weye isma ogsoona halkaasu muxuu ahay macaanidii iyo wixii aad sheegaayey iyo wixii ayuu ku maqan yahy marka adiga naseexo un mooyana ha karaahaysan laakiin u naseexay un saas si fiican baad ku socotaa lakin waxaad yeli adigun isku koobdha abu daawud tirmid ee soo saar xadidku xadis saxiix ah, weyaan baabu salaati cala nabi nabiga in lagu saliyo ayuu baabkan u baabaya bacda tashahudi ataxiyaad kadib xadidkun laba boqol iyo shan iyo afartanaad can cabdiraxmaan ibn abi leyla waxaa laga wariyey ninka taabiciga wata aana qiimaha badnaa waa ninkii soo haleelay boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena sal l slam magaalada madiina weliba masjid nabowi oo reer ansaareed ah oo midkood markii su-aal la weydiiyo jeclaan jiri intooda kale inaa muxuu ahaa nin dalba wuxuu le hebel weydii hebel weydii hebel weydii axaba ana ahaahu kafah ninkaas weyaan culimada waxaa kumid ah taabiciinta qaala wuxuu yidhi cabdiraxman bin abi leyla laqayanii laqiyanii waxaa ila kulmay kacb ibnu cujrata radia allahu taala arda ayaa ila kulmay saxaabiga jaliilka fa qaala wuxuu yidhi alaa uhdii laka maan ku hadiyeeya hadiyatan hadiyad maan ku siiya on samictuha aan ka maqli min anabi nabigan ka maqlay sal slam faqultu waxaan ihi balaaha war inaad ii sheegin iska dhaaf ii sheeg oo ii sheeg oo ii sheeg oo ii hadiyey fa ahdaaha lii wuu ii hadiyeeyey fa qaala wuxuu yidhi saalnaa rasul nabig ayaan weydiinay sal sl faqulnaa waxaan ya rasul rasulka allow kayfa asalaatu salaada salliga aan kugu salina alayka calaykum dushiina ahl albeyti sanin kugu salinaa sanin kugu salinaa fa ina allaha alla weyne qad callamanaa wuuna baray kayfa nusalim caleyk saan kuu salaan assalaamu caleyka ayuha nabi waraxmat ullahi barkatu waa noola sheegay laakiin saan kuu salaan saan kugu salina nabi allow aada loo maqla qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slm qulu waxaad tihahdaan waxaad tidhahdaan allaahuma allahyow salli u naxariiso calaa muxamedin wacala ali muxamedin maxamed ehelkiisa kamaa salaysa ad ugu naxariisato calaa ibraahim nabi ibraahim wacala ali ibrahim nabi ibrahim ehelkiisa inaka adi xamiidun maxmuudun mid la mahday aatay majiidun ee sharaf badan allahuma allahi wbaarik barakay calaa muxamedin nabi maxamed wacala ali muxamedin nabi maxamed ehelkiisa kamaa baarakta ad u barakaysa calaa ibraahiima wacalaa ali ibraahim ibraahim ehelkiisa inaka xamiidun majiidun maxmuud mid lama hadiyo oona muxuu ahaa sharaf badan ayaad rabbi ou tahay saas ayuu nabigeen amarku bixi alai sl weliba wuxuu ka tilmaamay cabdiraxmaan bin abi leyla iyo kacb bin cujra kacb ibn ujr wuxuu le war hadiyad munka siiya oo nabi maxamed noo hadiya alayhi sala slam qaado marka baabkan kale oo muxuu ahaa aan isla naqaano hadda socda waxa wey mataray hadiyad maa ka asaga ka asaga khatar wa baab ducaai qabla salaam salaam intaan la salaamsan ka hor ducada la ducaysan ayuu baabkan ubaabi xadiidka kun laba boqol iyo lix iyo afartanaad can abubakr sidiq waxaa la wariyay asidiiq waa taqaanaan ummadda nabi maxamed fadli fadliga uu kuleeyahay abubakr cid kula ma arka cid kula qof saaibka lagu tira id yaquu lisaaxibihi nabi maxamed saaibkiisa nabiga marka la weydiye ala slam dadka aad ugu jeceshahay ragga marka la yidhi saxaabada abubakr ayuu yidhi abuha caaisha abaheed maalkiisa wuxuu leey adduunka maalkiisa iyo naftiisa qof igu anfacay oo ummaddan lami inuusan jirin xitaa mar axabay ays yara taabteen asaga iyo sayd cumar radi taala anhuma wuxuu leey hal antum taariku lii saaxibi intuu nabigan xanaaqay le war saaxibkay ma ii oo allihin alla oo ma ii dhaafaysaan abubakr saasuu nabigan laha alay ninka asaga hayaa marka wax islaamnimo sheegani oo inkaar ay ku dhacday shiicada waxay u haystaa inuu leeyihiin sanamay qurayshin asaga sayd cumar wataqotayhima laba sanam oo qurayshaday leeyihiin oy gaalo u arkaan kuwaasa marka waxay kuleeyihiin jihaadaan ku jirnaa xisbulahana la yidhahda islaanaan nahay diinaan u taagan oo yani yaa sheegay baabka isaga marka hore bal waxaad cafisaan umuna caaisha zinadaad ku sheegaysaan ka dhaafa tan labaadna sida abubakar iyo sida mxuu cumar inay muslimiin qira kitaabka qur inuu kaamil yaho naaqis ahaynna qira kadib aan islaan iyo islaamnimo iyo ka hadlayna iyo walaalnimo iskugu imaadayna inta ka horeysana dad muslimiin ma tihiine ummado kalaa tihiine hanoo been sheegina inta ayada waa muhiim in la ogaado yaan lagu kadsoomin minka ayaga waaya baab ducaai nam abu bakr an abi bakr waa w sdiq radi lah ta arda anu sayd abu bakr qal wuu yii rasul wuu gu sl slm calimnaba alla waxaad i bartaa ducaan ducaa ducaan ku ducaysta bihi ducada ay fii salaati salaadayda qala wuxuu qul waxaa tira allahuma allahy inii aniga dalamtu waan dulmiyey nafsii nafteyda dulman baan dulmiyey kaiiran ee aad u tiro badan walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaaf ilaa anta adiga mooyane faqfir lii idhaaf maqfiratan dhaafitaan min cindika taada ka ahday warxamnii rabbi o i naxariis inaka adiga anta alkafuuru mid dhaafid badan arraxiim naxariis badan ayaa tahay weeyaan taas ayada marka lagama taga allahuma inii dalmtu nafsii dulma kaiira walaa yakfiru dunuub ila an tafir li mfirata min cdika ramni inaka anta alafur raxiim waa salaada ka hore waa intaan lasalmaqsan ka hore xadiid kun laba boqol iyo lix afartanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu abu hurayra qala rasul wuxu yiri sal slm kaana rasul nabig al wuxuu ahay sal slm yadcuu mid ku ducaysa allahuma al inii ani acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waa cidlo waa tol la-aan waa qaraabo la-aan waa ciriiri waa wehel la-aan camalkaaga suuban baa ku wehela wax kale ma jiraan weyaan qabrigaas fitnadiis cadaabkiisaan kaa mangalaya wa min cadaabi naar naarta cadaabkeedaan kaa mangalaya wa min fitnati lmaxyaa noloshaan fidno badan ayay leedahay dadaa islaamnimada ka bixi dadaa fasaad kudhici dadaa bele ku dhacaysa fitnadaan kaa mangalay walmaatmxuu aha xilliga la dhimana dad baa iyagoo muslimiina muxuu aha nafta ay qabani kadibna shaydaanka ayaa waxaa weya takhabatuhu wuu leexinaya ciyaadan billah waa khatar wa min fitnati lmasiix dajaal beenaalihii isha masaxna fitnadiisaan kaa mangalaya saasuu nabigeena ku duceysan jira alayh sl slam annagana maba ka tagnaba waa taqaanaan safiini xataa waa ku qoranta buhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadidkan laba boqol iyo todoba iyo afartanaad canhu waxaa la wariyay abi hurayra radi allahu ta an arda qala wuxu abi hurayra qala rasul wu yri sal slm lirajulin wuxuu ku yidhi maa taquulu maxaad tirahdaa qaala rasul wuxuu ku yidhi lirajulin ba wuxuu ku yidhi maa taquulu fi salaat salaad markaad ku jirto maxaad ku ducaysataa qala wuxuu yidhi atashahadu ama maxaad tirahdaa atashahadu ataxyaadkaan la imaanaa uma as'alu laha aljanna alla janno weydiista aniga ataxyaadkaan la imaada kadibna rabbi ou janno isii imaan dhahaa wax kale maba aqaanaba wacuudu bihi min annaar naarna ilahan ka maangala amaa wallaahi allaan ku dhaartay maa uxsinu ana ma wanaajin kara daydanataka adiga ku celcelintaada iyo ku agwareegaada iyo ducabadnidaada iyo aftahanimadaada aniga ma wanaajin kara walaa dandanata mucaad mucaad ibn jabal aftahanimadiis oo markaa ducaysana ducadan cajaaib badan oo mxuu ahaa ka sheekaynayey eh, xaaji uu ka sheekaynayay oo kale oo soomaalida ay ku fiican tahay aniga aad uma aqaana laakiin waxaan ku ekaystaa ilaahu janna naarna iga badbaad intaasoo imtiaad kadib intaasaan aan sameeya waaya fa qala wuxuu yidhi xawlaha nudandin annagana agteeda umbaan ku afmishaaraynaa ama aan ku muxuu ahaa aftahanaynaa oon agteedaan um ku wareegana in kale jannada iyo naarti naartin in nagala badbaadiye jannadana la sii intaa umbaan ku ag wareegana saasuu nabigana cadayna sal slm baabu tasliim wax yar raalli ahaad shanto daqiiq baabu tasliimi salaam noqsida xadiid kun laba boqol iyo siddeed iyo afartanaad can sacd ibn abi waqaas waxa la wuri qala wuxu sacad kuntu waxaan araa mid arkay rasul nabig al sl slm yusalimu isagoo u salaamdhoqsan can yamiini midigtiisa iyo can yasaari badaxdiisa xataa araa ilaa aan ka arka bayaad khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa saas saas ayaan arki jir weyaan badax midigoo nabigan u salamdhoqsan jir xadid kun afar kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can cabdillahi bn mascuud xali radi allahu ta an arda qaana nabiy nabigeena sal slm kaan nabigan waxa yusalim salam noqsada can yamiini midigtiisa can shimaali badaxdiisa xataa yuraa ilaa laga arka bayaad khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa laga arko assalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat llahi dhihi jiray abu daawuud tirmidi nisaa-i ibni maaja soo sar xadis saxiixa xadiidkan laba boqol iyo kontonaad can caaishata waxa le radi allahu taala ardaaha ana rasul rasulka sal slm kaan nabigan waxaa yusalimu misl noqsado fi salaati salaada tasliimatan waaxidatan hal salaam noqsi tilqaa weji saasuu u salaam noqsan jiray yumiilu wuxuu u leexan jiray ila shiqi alyman dhanka midigta ah shay-an saasuu u yar leexan jiray tan kalena waa ku jirtay asaga taasunbuu arkay tirmidi ibni maaja soo saaray baabu dikri bacda asalaa salaada kadib in dikri lala imaadayo baabkan ubaab xadiidkun laba boqol iyo kob iyo kontonaad wax yar an ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana rafca sawti codka oo kor loo qaado bidikri dikriga marka salaada laga baxa oo kor loo qaado allahu akbar la yihahdo oo kale xiina yansarifu nnaas dadka markay kasoo laabtaan min almaktuubat salaada muxua faradka ah kaana wuxuu a cala ahdi nabi nabiga zamankiis sal slm wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaasna wuxuu yidhi kuntu waxaan aclamu mid garto ida insarafuu markay salaada dhammeeyaan bidalika arrinka isaga bidalika arrinka isaga idaa samictu ka hortaan maqlo saas ayuu leeyay bdullah bin wilyar ayuu aha marka dikriga laga hadla waa allahu akbar riwaayo kale ayaa caddaysay iyo allahuma anta asalaam waminka asalaam laa ilaaha illa allah waxad walaa shariika la yani adkaarta soo aroortay oo nabigeena ka sugan alai slam ay kor u qaadi jireen waxaan ku arkay arrinta isaga ah. ayada ah qolyahan sacuudiga iyo nimankan qasiim sheekh uthaymiin uu joogi jiray iyo gobolkaa markaad tagto intaad u dhaafto waxaa weeyaan waad markii salaada laga baxa allahu akbar markuu imaamka yihahda astaqfir llah astaqfir llah astaqfir llah allahuma anta salaam dadka dhan waa isla wada dhawaaqayaan nin qaada ma laha nin walbo iska dhawaaqi ilaa aad naxdaba ood muxuu aha aamintaad aan ka warramayn oo kale marka aad dhib ma waxa dhib ku sugan arrintayda mana weyaan laakiin dad baa waxuu fahmay in la xatreeyo oo markii muxuu salaada laga ba xatra si fiican inti isugu joosta yacni si fiican mxu gacma lugaha loola laaco oo si fiican muxuu exercise fiican la samey ta dikriga la sheega ma ahan ajcaltum waxaa weeyaan wamaa kaana salaatum cinda almeyti ilaa watasdiya inay noqotaa khatar xaqiiqatan arrinta ayada ah waa arrin imtixaana si la yeelan lama yaqaan waa imtixaamana maxaan samayna waayahay hal iska dhaafo un in la dhaho wax kalama yeelan baab kalama yeelan waayahay xadiid kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad hada wallahu aclam wsala allahu sala ala ali wasl mustafa nacam